bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلaamu عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح بن cبد الله الcusaymi غfر اllah lah وlhm جamiعا بisnaadi kuli minhm ilى sfyan بn cuyayna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cbdالlah bn cmr الcaas can cabdillahi bn cmr الcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wali wslm alraaximuun yarxamhm الرaxman yarxamhu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuul almutuun khasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu caleyh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuusuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis alakhiir wa huwa almajlis athaamin cashar min majalisi iqraa'i wa sharxi kitaabi tadkirat samiic almutakalim ilimaam alxaafid ibn jamaca caleyh raxmat ullah fii leylat alihnayn altaasic min shahri alkhamis aw aljamaad alula cami alfin arbacumiya wahamaanin wahalaatiin hijrat mustafa sala allahu aleyh ali waslem nasalu allah caza wajala fiihi likhlaas walqabuul waltowfiiq inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii sideed tobanaad una dambeeyey majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu saamic almutakalim lilxaafid ibn jamaca aleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen isniin ah sagaalka bisha shanaad ama jamaad ulula kun afar boqol sideed iyo soddonka jirda nabigeena calehi waxaan kusoo jirnay aadaabta looga baahan yahay qofka dega madaarista jaamacadaha iyo meelaha la ah oo kolejooyinka oo boodhinka dega aadaabta looga baahan yahay ayaa muxuu ah, imaamku soo waday caleyh raxmatullah waxaan soo gaarnay athaaminu aadaabka ama adabka iyo edabta sideedaad idaa kaana hadduu ahaado sakanuhu deegaankiisa iyo meeshuu degan yahay fii masjidi lmadrasati madrasada ama jaamacadda madrasadeeda masjidkeeda aw fii makaani ijtimaaci goobta lagu kulma ama durusa lagu kulma ama cunada meelaha laga cuno agagaarkeed ha noqoto iyo muruuruhu maritaankiina maritaankiisana u ahaaday calaa xusuurihi saliyayaalkiisa ama waxaa weeyaan jaafiyadda bahasha la yidhaahdo oo muxuu ahaa la dhigo ama qadiifadaha uu dulmara iyo wa furushihi masjidka goglihiisa falyataxafada iska dhowro weeyaan ha iska ilaaliyo xusurta waa dirmaha dirmooyinka iyo salliyada iyo waxyaabahaas geedaha laga sameeyo weyaan caleyntooda laga sameeyo iwa furushihi goglahiisa falyataxafada iska dhowra cinda sucuudihi ama ha iska ilaaliya cinda sucuudihi markuu dul fuula min suquuطi shayin shay inuu ka dhaca min naclayhi labadiis inay wax ka dhacaan ha iska ilaaliyo walaa yuqaabilu uma joodinayo biasfaliha cafwan walaa yuqaabilu uma joodinayo biasfalihimaa qeybtada hoose oo lagu socda alqiblata qiblada ma aadinayo weyaan walaa wujuuha annaas dadku wejigoodana ma aadinay walaa iyaabahu dharkiisana ma aadinay si ay wasakhaynin bal yajcal wuxuu yeela asfala ixdayhima labada kabood midood qeybteeda hoose ilaa asfali lukhraa tan kale qeybteeda hoose issaara waa sida hadda caadigoo la sameeyo oo kabaha labada qaybood lagu socdo meelaha hoose in laissaaro laisku dhijiye weeyaan bacda nafdihimaa mar alla markuu boorka ka afuufo ama ka tirtiro weeyaan ama boorkuu ka dhabaandhabo walaa yulqiiha yuusan ku tuurin ila alardi arlada bicunfin si muxuu ahaa daran yuusan ugu tuurin si adag yuusan la kugu ridin weeyaan <clears throat> walaa yatrukuhaa kama tagay fi madinati majaalis innaasi dadka meelaha fadhiistaan meelaha muxuu ahaa ee u qoondaysan oo fadhiga dadka u qoondaysan amaba dhaqan ahaan ama caada ahaan dadka ay fadhiistaan ugama tagay weeyaan iyo kuwa meesha ku soo arooroo yimaado kabihii inaad halkan bartamaha dhigatoo kale ayaa la diidaya masjidkii laakiin meelaha dhinacyaha oonan lagu tiirsanaynin inaad dhigato waxba dhibaato ma lahan kow wlwaaridiina kuwuu soo aroor ilayha haaliban ka arafay asufati meesha korka u qaadan oo dadka ay fadhiistaan meelaha dhinacyaheeda oo derbiga oo lagu tiirsadoo kale ma dhigayo weyaan bal yatrukuha wuxuu ugu tegaya idaa taraka haduu ka taga fii asfali lwasati meesha bartamaha ah qeybteeda hoose godka ah ama meeshii loo qoondeeyey ayuu ku ridaya weyaan walaa yadacuha ma dhigayo taxta alxusur dirmaha hoostooda iyo mxu goglaha masjidka hoostooda ma gelinayo fi lmasjidi ay jabto weyaan maxaa jabi dirmihii haddii laga hoos mariyo khaasatan kuwa ka samaysan caleynta geedaha ka samaysan baarkii wix la midka ka samaysan haddii la hoos dhiga kabihii oo lagu fariisto way jabaysaa shaki ma laha taas ayadoo imaamka hadla caleyh raxmat ullah ayib waidaa sakana hadduu dega filbuyuuti guryaha alculya ilan dabaqay noqon karaan meelihii la degay moogta waidaa sakana hadduu dega filbuyuuti guryaha alculya ee sarraysay khafafa wuu fudaynaya almashya socodka iwalistilqaa'a iyo muxuu ahaa saaxashada ama dangiigsida calayha uu ku dangiigsado weyaan iyo wadci maa shay muxuu ahaa inuu muxuu ahay dhigo yuhqilu curseeyo kay laa yudi si uusan u dhibaataynin man taxta cidda ka markuu wax culus meesha dhiga ama kartoon ama wax u wada oo si tartiib inuu dhigo weyaan ayib waida ijtamaca haddii ay kulmaan itnaani laba oo min sikaani alculuwi dadka qeybta sare degan haddii ay meel ku kulmaan aw hayrihim hayrkood fi darajati jaranjarta hadii ay ku kulmaan meesha ay kulmaan waa darajadii amaba darajki weyaan waa jaranjartii linusuuli degitaan awgii badara waxaa degdegay asqaruhumaa kooda yar binusuuli degitaankay u degdegaa weyaan qabla alkabiiri kan hore ka hore <clears throat> oo degdeg waxaa usoo degi kan yar kan hore wuu dambaynayaa waaladabu sida aadaabta ahna lilmutaakhiri kan gadaal jira an yalbaha waa inuu nagaado oo walaa yusrica uusan degdegin binusuuli soo degitaanka ilaa an yantahi ilaa uu ka dhammaado almutaqadimu kan soo hormari ilaa aakhiri darajati jaraanjarta qeybta hooseysa oo min asfal hoos ahaatay weyaan waa jaraanjarooyinkii tacbaanka ahaayoo mxuu hadii laisla fuula geedaha ahaayo jabay laakiin jaraanjartan hadda muxuu aha noocaana in dhowr qof ay soo wada raacaan waxba dhibaata ma lahan laakiin qofka weyn inuu muxuu aha dambeeyo ayaa imaamka eedabta ka ah ayuu leeyahy caleyh raxmatullah wain kaana kabiiran qofka nin weyn hadduu yahay qofka eh, jaraanjarta suga taakada waxaa adkaada dalik arrinka isaga haddii qofka qof weyn uu soo degaayo in laga dab yimaado ama isaga laftarkiisii canug ka horeeyey uu ku mxuu ahaa la soo fuula meesha ayadaa way sii adkaanaysaa oo saas ayaa sii wanaag badan weyaan xurmadiisi iyo wanaagiisa ay arrintaa udiida weyaan waid ijtamaca hadday kulmaan fii asfali darajati darajka iyo jaraanjarta qeybteeda hoose hadday ku kulmaan liuluuci inay fuulaan darteed taahara waxaa dib u dhaca asqaruhumaa kooda yar dada yar liyascada inuu mxuu fuula akbaruhumaa kooda weyn qablahu isaga hortii imaamka wuxuu leeyahay haddii ay noqoto in jaraanjar laga dego oy laba iskugu yimaadaan kan yar ayaa horumari haddii in la fuulo ay noqotona oy laba iskugu yimaadaan kan weyn ayaa hormari laba jeerba waxaa la diidayaa in uu kan yar saro maro inuu kan yar qofkii weyn markuu soo dega ood kana kasoo dabadega waxaa saro mari kii yaraa markii fuulitaan ay noqoto haddii kii yara uu hormarana wuxuu ka saro mari kii weynaa waa ixtiraamun baabun imaamku u caleyh raxmatullah imaamka dhankaas ayuu fiiriyey ayb ataasicu <clears throat> edabta sagaalaad alaa yatakhida wa inuusan ka yeelin baaba almadrasati madrasada albaabkeeda iyo jaamacadi majlisan meel la fariisto oo lagu sheekeeyo waa inuusan ka dhiganin bal laa yejlisu ma fariista fiihi isaga idaa amkana haddii ay suura gasho ilaa lixaajatin dan inay meesha taalla mooyane aw fii nudratin ama si dhif ah mooyane si kooban oo marmar ah mooyane liqabdin wax soo qaadasho aad soo qaadanaa amaba inuu muxua isgalay qofki qabdigo qofki inuu isgalay ood yara raba xogo hawada soo yara qaato aw dayqi sadrin ama xabadkiisoo ciriiriyoobay walaa fii dihliiziha luqluqyaheeda luqluqyaha ama luqluqyaha caadiga oo bannaan ka oo qaybta sare ah, ama kuwa hoose oo dhulka hoostiis ku jira ha noqdeene taana iyadana ma fariisanaya almutahawiki ee qalqalloocsan ama degdegsan ila ariiqi jidka loo socday xaggiis aadaa weyaan faqad nuhiya waa la iska reebay can juluus in loo fariista cala uruqaati jidadka in la fariista waa la iska reebay oo nabigeena naga reebay alayhi salat slam waad garanaysaan xadiidkii saxiix ahaa uu nabigeena u dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya inaad fariistaan jidadka markaasa saxaabada waxay yidhahen nabi allo kama maarno arrinta iyada maxayal kaloon fadhiisana guryahana waa iska cidhiiri meel la fadhiistoo badan ma laha macnaha ayay xambaarsan tahaye markaasaa nabigu wuxuu yidhi alayh slat slam haddii aad diidaan inaad fadhiisataan mooyane wax kale ariiqa xaqiisa weyaan markaas waxay yidhahen xaqa ariiqi muxuu nabi allow nabigu wuxuu yidhi alayh slat slam isha oo la laaba ama indhaha oo la laaba iyo dhibka dadka oo laga reebto salaamta oo laga jawaaba iyo wanaagga oo laisfuro xumaamta layska reeb intaas weeye xaqa ariiqa ayuu nabiga yidhi alayh slat slam marka ariiq in la fadhiisadiisa waa la iska weyaan wahaada dihliiska iyo albaabka madrasadoo la fariista iyo meelaha la midka ahna minha ayaday ka mid tahay weyaan aw fii macnaaha ama macnaheed ay ambaarsan tahay ariiqii macnihiis ay ambaarsan tahay laa siyamaa gaar ahaan idaa kaana hadduu ahaaday miman qof yustaxya min laga xishoodo qofka meesha fariista qof laga xishoona oo deyar mxuu ahaa heybadla hadduu yahay ayaa sii daran weyaan aw amaba miman qof huwa isagaba fii maxali tuhmatin amaba tuhme laga qabo oo yar aw lacibin ama ciyaar waa nin kaftan badan oo farciyaar badan oo dhib badan waliannaha maxaa yeelay iyada oo meesha ayadoo u fadhiistay fii madinati duquuli faqiihin arday faqiihan faqiihi caalimkan wuu noqon karaa laakiin maqsuudka sheekh hadda wuxuu la jeedaa qof mutafaqih oo fiqiga barana ayuu kala jeeda weyaan aleyh raxmat nacam waliannaha iyada fii madinati duquuli faqiihin arday soo gelitaankii meel ay maxay u badan weyaan biacaamihi cunadiisa ula soo gala iyo waxaajatihi danahiisa farubama waxaa dhici karta istaxyaa inuu ka xashooda min aljaalisi qofka fadhiyey aw takalafa ama isku dhiba salaamahu calayhim inuu kuwa fadhiyo inuu salaama oy rafahaad ku noqoto weyaan wa fii madinati dukhuuli nisaa'i man qof haweenkiis soo gelitaankood meel ay mxuu ahay suuragal noqon karta weeyaan yatacallaqu la xiriira bilmadrasati madrasadii oo yashuqa caleyhi ay dhibta dalika arrinka asaga yuudihi ay dhibta weyaan dhibaato ay ku noqoto oo raggii shaqaalaha ka shaqaynayay iyo dadkii ummadii madarsadii jaamacadda joogay iyo xasaskoodii iyo gabdhahoodii wixiina mayso mar aan dhici karto adna albaabkeed u fadhidaa arrinta ayadana way ayagana way dhibi gabdhihii dadkii muxuu aha awliyaa umuurkii oo gabdhaha iyo xasaska lahaana arrinta way dhibaysaa weyaan sax maa marka waliana fii dalika arrinka asaga oo banaanka albaabka la fariisto waxaa ku sugan baaalatan shaqala-aan iyo watabadulan hoos isudhig qofki inuu isliido ood macno beela qofka hadda jirdiinadaas masjidka banaankeeda iska fariisto maanta lagu soo mari horey gadaal loo soo mari dadka si kale u arkayan shaki malan hadduu qof macduur ahayn ama qof meeshuusa kusugayn ama dan ay jirin isna imaamku u sheegay aleyh raxmatullah walaa yukiru ma badina atamshi soo socodka fii saaxati lmadrasati madrasada banaankeeda iyo muxuuah meelaheedaba banaan kuma soconaya bataalan isagoo shaqalaana min hayri xaajatin dan iyadoyna jirin ilaa raaxatin raaxa iyo xogaho inuu muxuu aha yara raaxaysto ood xogoo yar nasto raaxada nasashaa lagala jeeda weyaan aw riyaadatin ama inu alaminteeyo xogaho soo yara dhaqdhaaqo jirki isgalay uu kala saaro aw intidaari axadin ama qof sugitaankii wayuqalilu wuxuu yarayna alkhuruuja bixitaanka waduhuula gelitaanka maa amkanu inintay u suura gasho weyaan wayusalimu wuxuu salaamaya calaa man qof ayuu salaamaya bilbaab albaab ku sugan idaa mara bihi hadduu soo maro weyaan walaa yadhulu ardayga ma galaayo miidaataha meesha madrasada iyo jaamacadii meesheeda lagu weysaysanay ma galaayo iyo masquulaheedii waxeeda weeyaan alcaamati ee guud ahaaneed ummadii ka wada dhexaysay cinda zixaami qoorta ay goorta ay jirta ciriiriga uu jira min alcaamati dadka guud ahaan oo meesha ku tukanayo oo ku cibaadaysana iska imaanaya ardayda aan ka ah markay yimaadaan marka ayada ma galaayo haddii ciriiri meesha uu ka jira weeyaan ila lidaruuratin daruuro haddii ay hayso oy kaadi ku dheganta amaba ay masquul u baahan yahay amaba weysalaan u yahay amaba meel kale biyaha ay ka go halkaas biy hakada daruuro haddii ay taaganto waa baab kale lima fiihi wax kusugan awgii ayuu usan u gelaynin min atabaduli hoos usu qofka ardayga ah inuu meelaha qaar isku cidhiiriyo sharaftiisa hoos ugu dhacaysa weyaan khaasatan cilmiga qofka alla qofka xambaaraya oo xambaarsan weyaan wayata'anaa wuu dhimrinaya oo tartiibsanaya cindahu meesha lagu weysaysana iyo meesha meelaha markuu tagaa si tartiib ah digdig iyo muxuu ah ciriirin iyo qofriix iyo lama imaanayo weyaan wayatruqu wuxuu garaacayaa ardayga albaaba albaabka idaa kaana hadduu ahaaday marduudan mid la laabay hadduu yahay weyaan darqan garaac muxuu ah, garaacaya khafiifan aad u fudud alaatan saddex jeer uma intaa kadib albaabka u degnaayo wey abcan uma kadib yaftaxu wuu furayaa bita'anin si tartiib ayuu u furayaa weyaan walaa yastajmilu kuma istinjooda oo iskagama tira mxuu ahaa najaasadii bilxaaida derbiga iskagama tira weyaan fayunajiswahu kadima u nijaasay walaa yamsaxu kuma tira yadahu gacantiisa almutanajisata ee najaasowdi bilxaaid derbiga kuma tira aydan sidoo kale derbigii hadda waad aragteen masqulaha qaaroo dadka ay islaamka aan ay leeyihiin shanti farood akramakum ullah ayaa saa u arkaysa sooma ragga qaarna arkan waa laga yaaba nacam way jirta jirta marka arrintaas oo kale in laiska ilaaliyo ayuu imaamka ka warramay caleyh raxmatullah alcaashiru edabta tobanaad oo ardayga looga baahan yahay anlaa yandura waa inuusan fiirinin fii beyti axadin qof gurigii iyo qolkii fii muruuri markuu maraa min shuquuqi ilbaabi albaabka meelihiis dadalaacsan dadilaacaas inuu ka fiiriya sax maaha weyaan ma fiirinaya iyo wanaxwi wixii la ah walaa yaltafita ma eegaaya ilayhi isaga idaa kaana hadduu ahda maftuuxa albaabka furan yahayna saasuu ma eegaayo weyaan wain salama hadu salaamo oo albaabka markuu maray hadduu salaamana salama wuu salaamaya wa huwa isagana maarun asagoo mara min hayri iltifaatin asagoon milacsanin oo saa u eegin ayuu iska socda dadki sidaas albaabkooda u furnay ayuu le asalaamu calaykum walaa yukiru ilaan guryaha marka lagu jiro inta badan qofka wuu dharyaraystaa inuu iska cawr banaan yaha dhici karta weyaan walaa yukiru ma badina alshaarata farfiiqitaanka ila daaqaati daaqadaha iyo diriishadaha in farta lagu fiiqa in farta lagu fiiqa ma badinaya walaa siyama gaar ahaan idaa kaana hadduu ahaaday fiihinna daaqadahaas iyo guryaha gudahooda nisaaun haween walaa yarfacu kor uma qaada sawtahu codkiisa jiddan si muxuu ahay sarrayso fii tikraarin cilcilin oo cilmiga aad qofka ugu cilcilinayay maalan tikraarka waxaa dhici karta xalqada waaweynta microfona ma jiri jirin marka halkan ayuu joogaa qof ayaa agga istaagi mubaliqio kale wa markuu mubaliq yahay codkiisa aad kor uguma qaadayo intii uun muxuu ahaa loo baahan yahay amaba dad buu cilmi ugu celinaya oo raacashadii ayuu ku celinaya kaas labada way noqon kartaa weyaan ayib walaa yarfacu koroma qaaday sawta codkiisa jiddan si muxuu ahay sarrayso fii tikraarin celcelin aw nidaa'in amaba dhawaaq aw nidaa'i axadin qofu dhawaaqitaankii aw baxin amaba cilmi baarid uu samaynao qof uu muxuu ahaa eh, dood cilmiyeed la samaynaya weyaan walaa yushawishu ma tashwiishinayo oo muxuu ahaay dadkii maskaxdoodii mar rogaaya calaa hayrihi hayrkiis kuma samaynaya waya nagadaa tashwiishku waa tii la yihahdo af soomaaliga bal yakfiduhu wuu raaricinayaa codkiisii amkanahu intii ay u suura mutlaqan guud ahaan laa siyama gaar ahaan bixuduuri lmusaliina dad dukana haddii meesha ay joogaan aw xuduuri ahli darsi dadki darsiga dhegaysanaya marka ay joogaan hoos buu dhigaa gaar ahaan wayataxafadu wuxuu iska ilaalinayaa min shiddati waqci lqabqab qabqab waa taqaana qabqab qabqaabka waxaa kabaha alwaax laga sameeyey oo hoos alwaax bay ka yihiin korna maxay ka yihiin saanti caadigeed ay ka yihiin ama mara ha noqoto oo mxuu ahaa wax noocaasa amaba ha noqoto boorso ama ha noqoto magad iyo eh, jild iyo harag ha noqdo eh, qabqaabkaasaa la yihahdaa marka dhawaaqoodii ayaa malaha ay kaga bixiyeen qabqaab weyaan anaga waxaan dhahnaa qabqab marka kabahaas alwaaxa laga sameeyey waxaa weeyaan wuxuu iska ilaalinayaa markuu ku socdo inay qab yidhahdaan waad aragteen hadda garoonada iyo meelaha qaarkood gabdhaha kabaha dhadheer wataan qad qad qad qad qad yani maad la yaabay baryahan waa yaraadeen alxamdulilah aad sidii hore ma aha malaha waa dhibkoodii kiliyaha iyo waxyaabahaas dhibaato u keensadaan dhakhaatiirta u sheegeen waa iska yarayeen marka bir iyo wix lamid qofka dee watana ama kaba dhawaaqla dhacaska laftarkiisa dadka qaar markay ku socdaan dhash dhash dhashay ka siinayaan mogta waxyaabahaas marka qofka inu iska dhowr wax alla wixii keena buuq wayataxafadu wuxuu iska ilaalinaya ardayga min shiddati waqci alqaqaabi kabaha alwaaxa ka samaysan dhicitaankooda iyo socodkooda inay darnaato ayuu iska ilaalinaya weyaan waalcunfi iyo inuu si adag inuu adkeeyo fii iqlaaqi albaabi albaabka muxuu ahaa xiritaankiisa inuu si daran ugu dhufto weyaan iwaiscajil mashi socodka inuu ku dhibaatay dadka fi lkhuruuji bixitaan iyo duhuuli gelitaan iyo sucuudi koritaan iyo nusuuli degitaan dadku inuu ku dhibaataya wa tarqi baabi almadrasati albaabka madrasada inuu muxuu ah garaac bishidatin si adag laa yuxtaaju ilayhi aan loo baahnin wanidaa'iman qof uu yeelitaanka bihi cala almadrasati madrasada qaybteeda sala ahaade min asfaliha hoos sagoo taagan dababka hor hebelow inuu yidhahdo ood kor dhawaaq looma baahna weyaan ilaa an yakuuna inay ahaata bisawtin cod muctadilin dhexdhexaada cinda alxaajati goorta loo baahan yahay waidaa kaanat haddii ay ahaata almadrasatu madrasada makshuufatan mid faydan oo mxuua u furan ila ariiqi jidka madrasada waatan daaqada ayaa u furan albaaba waidaa kaan hadii ay haato almadrasatu madrasadii ama jaamacadii meeshii laga degnaa weyaane makshuufatan mid u furan ila ariiqi jidka asaaliki ee dadka ay maraan ay ilmasluuk weyaane min baabin albaab uu u furan yahay aw shubaakin ama daaqad taxafad wuxuu iska dhowrayaa fiiha iyada min atajarudi inuu dharka iska dhigo can iiaab min atajarudi inuu iska dhartiro can ithiyaabi dharka weyaan wa kashfi rasi timaa madaxa inuu baneeyo timaha loola jeeda awiile ee dheer timaha dheer waa quruxsan yihin dumar in loo maya waa laga yaaba sooma min hayri xaajatin dan haddii ayna arrintaayada ayna jirin oo marka ayada arrin qofka ku qasbaysa ayna olin weyaan wayatajanab wuxuu ka fogaanaya maa yucaabu wixii laisku ceebay kalakli cunitaan maashiin isagoo socda xanjir ruuga mid wa kalaami alhasli iyo hadalka muxuua ah, leesha ah haaliban qofka inuu aad u badiyo kaftanka waxyaabahaas iyo hadalka cantarabaqashka macnahaan lahayn inuu badiyo ayuu iska ilaalinaya weyaan walbasti inuu fidiya bilficli ficilka oo faraka ciyaarka waxyaabahaas fidintooda waa inuu iska yareeyo wa fari tamai iyo laafiaragada inuu badiyo qofku maanta labiy tobanku gacantiisa ka siiyo ood meelihii muxuua socdo taana iska ilaalinaya iyo watayamayulu inuu isleexleexiyo cala aljambi dhinac iyo walqafaa qorqoor iyo wadaxiiki qosalka alfaaxish ee xumaanta badan bilqahqahati oo kaakaagta wata weyaan walaa yascadu ma koray ilaa saihaa madarsadii jaamacaddii qeybteeda sare ma koray dabai u koraysay oonan dhismaha layn ma koray almushrifi ee waxyaabo badan muxuu ahaa ku sii jeeda guryihii dadka kusii jeeda guryo eh, mxuu ahaa ay reero degan yihiin ayaa kaa hooseeya oo ayna laga yaaba inay gablihii xijaabneen wamaa ilaa dalika meelahaas marka furitaankeeda iska ilaalinaya weyaan min hayri xaajatin dan haddii aanay jirin dhar meesha ugu weerana oo kasoo qaadanayay aw daruuratin ama daruuro waxbuuba ka cararaya maalan dab iyo wax mucayan ayaa dhacay uu ka cararaya amaba eh, sheeko noocaas ayaa jirtay daruurada iyo xaajada way kala duwan yihin daruurada ayaa daran xaajadan waa qodobka labaad alxaadi cashar edabta kow iyo tobanaad oo ardayga looga baahanya an yataqadam waa inuu ka hormara cala mudarisi mudariska sheekhiisuna waa inuu ka hormara fii xuduuri mowdici darsi darsiga booskiisa xaadiritaankiisa uusan sheekh ka dambaynin weyaan walaa yataahara uusan kadib marin ilaa bacda juluusi sheekha fadhigiisa kadib uusan u dibdhicin weyaan iyo wa juluusi ljamaacati kooxdii kitaabka dhegaysanaysa fadhigooda uuska dibdhicin kadibna fa uu ku kalif uu ku dhibaatay almuctaada shayga caadada laga dhigtay oo min alqiyaami loo istaaga iyo waraddi salaam salaamta oo lagaga jawaaba dhaqan waxa u ahayd qolyaha ayaga marka ayada qofkii yimaado in loo istaago hadda carabtu weli arrinta waa i sameeyaan laakiin sida sunnada ah qofka qaadimka ah oo waxa weeyaan safar ka imaaday in loo istaago la qorqoraysta ayaa sunna kadalika qof muxuu ahay weyn ama qof farxad ay usoo korortay sidii kacb binu maalik markii towbada laga aqbalay ay saxaabadii ay u istaageen dalxa miyuu ahay ninku istaagi jiray ay u istaageen sidii oo kale iyo wixii la midka kale laakiin in qof loo istaago qof weyn oo mucadam ahoo runtii ama sheekh weyn amaba nin madaxo weyn oma ilaa dalik waa baab kale laakiin amaba qof nicmo ay usoo korortay amaba qof masafar ka yimid laakiin duruusta markii la joogo in loo istaaga arrinta iyad u ahayd zamanka isaga laakiin shay muxabad oo aad u qurux badan xagga sharciga maaha weyaan warubama waxaa laga yaabaa fiihim inuu kusugan yahay dadka ayaga macduuran mid macduura lug xanuuntay amaba waaban oday oon kici karin ayaa kasoo hormaray oo fa kadibna uu mxuu u caroodo fii nafsihi naftiisa ama uu wax ka hela fii nafsihi minhu kii yimaaday caado waxay ahayd qofki yimaada in loo istaago la salaamo soo mahin qof baa meesha ku haray marka qofkii marka waa macduur maba istaagi kara amaba xanuunsanya ama suu yahay kadibna uu carooda walaa yacrif uusan garanayn cudrahu cudurka uu istaagi waaye uu salaamayo inuusan garanayn dhibka u keena balarka marka waa dhibaato badan inuuso hormaraa loo bahan yah kala jeeda imamka caleh raxmatullah waqad qaala salaf salafku waxay yihahdeen min aladabi aadaabta waxaa ka mid ah maca almudarisi mudariska iyo sheekha eedaabta in lagula dhaqmo loo baahan yahay an yantadirahu waa inuu an yantadira waa inay sugaan alfuqahaau ardaydii hadda waa ujeedaan fuqahadii ardaydi ula jeeda kuwa fiqiga baranaya weyaan walaa yantadiruhum isaga ma sugaayo isaga inuu ka soo horeeyo arrinta ayada waxay u badan tahay mataqaana jaamacada iyo madaarista qayb ka mid a ah, khaasatan jaamacada calinkaa fadhiya shan ardaya mxuu meesha ugu imaanaya ama laba arday kadib waxaa lagaga reeyey qolyo muraaqibiin la yiraha u taagano markuu macalinka soo gala albaabka hoos gashanaya mxuu barti yarayd markaasu le hebel hebel hebel hebel hebel hebel markuu inta joogu muxuu ahaa inuu xaadiriy ayuu iska dhaqaaqi albaabka u furi adinka idiintalla marka haddii aad boqolkiiba shan ama boqolki toban iyo shan ama boqolki labaatan iyo shan uu ka maqnaa darsigana imtixanka dhan baa loo diiday shahaadala-aan oo ku dhici marka raggaasaa ka reeyey raggaas oo dibdhaca laakiin ragga xalaqaadka masaajidda inta badan waad aragteen qofkiiba cashir ku talagalay inta badan min awal wuu soo xaadiraya lianna wax lisu daba jooga maaha qofka qalbigiisi iyo waxaa wada iimaankiisi iyo wanaagdoonkiisi cid gadaal ka raxaysa lama arko sida aalibkaa naam wayanbaqii waxaa haboon an yataadaba inuu muxuu ahay edab kula dhaqdo fii xuduuri addarsi darsiga xaadiritaankiisa bian yaxdurahu waa inuu xadra calaa axsani alhay-aati qaababka iyo waxaa weeye muuqaalada sida ugu wanaaga badan iyo akmali ahaaraati iyo nadiifyaalka sida ugu muxuu ahaa kaamilnimo badan wa kaana shaykhu sheekhu wuxuu ahaa abu camrin ibnu salax weeyaan abi camr ibnu salax sheekh taqiy diin cuhmaan ibn cabdiraxmaan alkurdi ashaafici axadu aimati lmuslimiina cilman wadiina imaamka waa kitaabkii almuqadima lahaa ee muxuu ahay musala xadiidka raggii looga dambeeyey weeyaan caleyhi raxmat ullah imaamkaas ayaa wuxuu ahaa yaqtacu mid gooya oo ka go'a man arday yaxduru xaadira oo meel fuqaha ardayda ka mid a adarsa darsiga mukhafifan isagoo isa soo biayri cimaamatin aan wadanin ya madaxyaa hadda madaxii waxu saaraya ardayda marka waa mishkilad dhaqanka asaga ayaa saa ahaa ficlan alcaadatu muxakama laakiin sida wanaagsan biqadiimi zamaan wa xadiiihi dadka culimada iyo akhyaarta ah waxaa lagu yaqaana madaxooda inuu wax saaran yahay hadda tusaale ahaan ardalxarameynka qofkii sheekh ah oo koofiyad kaligeed xirto waa waxaa weeyaan maqhruum almarua gurigiis haduu joog waa baab kale ama saaxiibadii u khaas ula jooda laakiin meel caam ah ummadda iskugu timaaday masjid ha noqda amaba ha noqoto meel goob waxbarasho amaba meel xaflad ha noqoto ama meel amaba haba socdo suuqa dhexdiisa nin sheekh ah oo cimaamada cimaamadoodan dabcan ay u saartaan sidaan waad aragteen daan gambada ahaanta sida gambada loo saartay marmarka qaar raggeena xataa ay qaataan aniga aan ka mid ah marka ta ah waxaa weeyaan qofka inuu ka soo tago agtooda waa khaarim lmurua waa ceeb waxyaabaha muruada rida ay ka mid tahay koofi la-aana bal ka warram marka koofiyad kaligeed hadii lagu arko bas waa ceeb koofi la-aanta iyada waxaa weeyaan waaba dabxi gowrac weeyaan gowrac weyaan marka meelooba dhaqankeeda ay leedahay laa shaka laakiin asal ahaan dadka culimada iyo dadka mxuu ahaa diinta dadka qudada uga ah min nabi moxamed alayh sala slam ilaa maantadan la joogo madax banaan laguma aqooni jiri lidalika aimada masaajidda ummadda hor istaagaan iyagoo madax faydan arrinta ayada arrin sax maahan arrinta diintii iyo ariiqii salafkana maahan ariiqii culimada lagu yaqaanan maaha ariiqi mutabacana maahan waa taqaanaan arrinta ayada macruuf wa nin sheekh ahoo mxuu aha amaba nin qaari ah ayaa isagoo madax faydan ummaddii hor istaagi waa mashaakil arintay arrin runtii mxuu ahaa machuud maha waa zamanadan dambe wax bilowday wa wax weligeed fi tarikh islam lagu yaqaana maaha arrinta dib u fiiriya kutubat ataraajum taraajumta culamada akhriya iyo sifaadkooda libiskooda isu ahaan jiray nin culima oo madax faydnaan jiray lama arki jirin waad arkaysa mxuu ahaa ninka la yihahda abu camr bn salax yaqtacu mid gooye ayuu ahaa man arday oo yaxduru xaadir oo meel fuqaha ardayda ka mid a ah, darsa darsiga mukhafifan isagoo issoo fudeeyey biqayri imcaamatin camalaan aw mufakik raar furjiyati furjiyada waxaa weeyaan mishlaxa bahalkan la yihado oo la xirto oo sida muxuaha yar cabaayad ahaanta cabaayadda dumarka u yar eg amaba kootiga dheeroo muxua ilaa jilbaha ka hoosey in guluusihii ay furnaadaan oo dharka kor laga xirna quruxda loo xirto weyaan culimada iyo dadka muuqmuuqda ay xirtaan aad hadda waxaa looga xirtaa dalalka bakistan iyo hindida iyo nimankan walaalaho ree yurub oo mxuu aha muslimiinta ah ree yurub iyo qolyahan kaloo ayana mxuu ahaa jamhuuriyaad islaamiga oo ruush go-o kuwaasaa inta badan a libistaan furjiyadaas marka ka iyada ahoo guluysyada ay furfuran yihiin hadduu ku arko wuu burin jira weyaan hadda aragteen dhalinyaradii markii ay socdaan ilaa halkaas ayaa ay u wada furan yihiin ayagoo muxuu ahaa darsi dhegaysana iyagoo madrase jooga iyagoo jaamacad jooga laga yaaba inay wada furnaadaan ayagoo daruurana u keenin oy ka go-neen wixi ay u toosan yihin laakiin model iyo fashon ahaan loo xirto waa wax la yaabla wayuxsinu waxaa wanaag badan juluusahu ardaygu inuu fadhiisto wayuxsin uu wanaajina cafwan juluusahu fadhigiisa waistimaahu dhegaysigiisa iyo wairaadahu markuu su-aal soo aroorinaya wa jawaabahu markuu ka jawaabaya wa kalaamuhu hadalkiisa wa khitaabahu khitaabkiisa wa kalaamkiisa iila tooyahay walaa yastaftixu lqira'ata qirada ma furanayo iyo hadalka iyo qur-aan akhrinta cafwan iyo darsi akhrinta ma furfuranayo ee watacawuda inuu mxuu ahay shaydaanki allah subxaana wa tacaala badbaadadiisa inuu ka badbaadiyo uu allah ka magan galo uu yidhahdo allahuma kfir lana walisaamiciin walilxaadiriin waxbaa idinka maqan wuxuu ka maqan ku darsada waan idin sheegi doona insha allahu tacala waidaa daca almudarisu mudariska haddii muxuu aha uu ducooye fii awali fii ku dara fii awali darsi darsiga awalkiisa hadduu ku ducooye yuu u ducoynaya lilxaadiriina ku dara iyadna lilxaadiriina ma idinkugu talla intaa lagu dara fii haddii aan lagu darin lilxaadiriina lagu darin macna meesha waxaa ka soo baxa aan la fahmi karin waidaa dacaa hadduu u duceey almudaris mudarriska fii awali darsi darsiga bilowgiisa ilxaadiriina ardayda meesha fadhida iyo inta joogta cala alcaada sida caadadii dhaqanka ahayd ajaabahu waxaa u jawaaba alxaadiruuna kuwa fadhiyo biducaai lahu isaga inay duceeyaan allahuma afar allahu lakum waraximakum warafaca qadrakum wayasar lakum alcilm waanta kadalika waanta kadalika walaka mil hakada saas inay dhahaan loo bahan u duceeyaan wa kaana wuxuu ahday bacdu akaabiri mashaaikhii culimadayda kuwooda weynay qaar ka mid a ah azuhaada ee zuhdiga adduunkan ka zaahid ama ku zaahiday alaclaam ee cilmiga badnaay yazburu mid canaanta ayuu ahaa taarika dalika arrinkaasga qof ka taga oo kuwa ku adkaya calayhi markuu sheekha duceey haddii aan loo ducayn asna ciddii arrinkaa aan samaynin sheekhaygii hadalka asaga waxaa iska hadal ah badrudiin jamaca caleyh raxmatullahi mualifka wuxuu leeyay shuyuukhdayda kuwooda ugu weynaa oo zuhdiga badnaa waxaa ka mid ahaa qaar ardayga haddii uu mxuu ahaa sheekha ducooye oo u ducooye majliski dadka fadhiy iyagana ay u jawaabeen ay u ducooyneen uu canaanan jiray ayuu leh caleh raxmat ullah weliba aad buu u adkayn jiray wayataxafadu wuxuu iska ilaalinaya ardayga min anowma saxaasha hurda iyo wanucaasi lulma iyo walxadiidi sheeke wadaxika qosl iyo wagayri dalika mima shay taqadama soo hormaray fi aadabi lmutacalim aadaabta mutacallim markaan marayni intaan o dhan waana so hormartay ayuu le imamka ale raxmatullah sadarkan halkaa sadar iyo barka walaa yatakalamu ma hadlaayo bayna darsayni labada darsi dhexdooda ma hadlaayo ida khatama mudarisu mudarska haduu mxuu aha khatimay alawala darsiga hore biqowlihi wallahu aclam waxaan soo sheegnay halkii majlis in dhowr darsi lagu geli jiray soomahin darsiga hore hadduu dhammaashatiro darsiga dambe intaanan la furin ardaygii ma hadlay wuu aamusaya wuu aamusaya weyaan ilaa biidni minhu inuu sheekha idmo mooyane walaa yatakalamu ma hadlayo fii masalatin masale kama hadlayo ahada uu mxuu ahay qaatay almudarisu mudariska alkalaama ka hadal fii hayriha mid ayadaanaan ahayn masale markuu masalada ka hadlay wuu dhameeyey tu kale u gudbay tii hore marka inaad ku celiyo ma samaynay weyaan walaa yatakalamu kuma hadlay bishayin shay kuma hadlay xataa yandura ilaa uu arka fiihi isaga faaidatan faaide o mawdican iyo boos munaasib ku ah dad iska jecel inay hadlaan mogta haddii marba inaad hadasho ama waaad weydiiso amaba hadal aad soo dhex gashato aad damacdo shayga aad ka hadlaysa waa inaad muxuu ahay fiiriso in shay faa'iide ay ku jirta meesha ku habbooneedna ah inuu yahay inaad husbato weyaan oo shay faaida ay ku jirin ummadda ha kula gooyin ku habooneed meel aan ahaynna ha hadlin ayuu imaamka leh aleh raxmatullah ayib wayaxdaru wuxuu ka digtaanaana ardayga almumaaraat dooda fi lbaxi wakhtigii dood cilmiyaadka la samayna dooda qayaxan ma aragto qaqaaqaah oo qofka muxuu ahay carada uu leey sokor sokorta inuu leey waa cara qoraxda inuu leey waxaa waa habeen maalinta inuu leey muxuu wahaakada taa iska ilaaliyo dad nooca u samaysana ilahi uuma ayaa jira amaba ayaga iska sameeyey wallahu aclam wayaxdaru ka digtoonaan almumaaraat dooda aan macnaha lahayn fi lbaxi waxaa weeyaan wakhtiga dood cilmiyeedka la samaynaya waalmuqaalabata fiihi iyo qofka inuu qofka ka adkaado inuu isku dayo adkaan raadin un hadalka inuu asaga ku dambeeyu rabaa weligiis waa la hadli isaga inuu ku dambeeyo waxaas inuu iska ilaaliyo waa qofka aalib cilmiga ah arrinta iyada waxay u keenaysaa qalbi angeg waidaa taarat haddii bilijaami samti aamuska xakamayntiisu ku xakamaynaya xakamaan waa taqaanaan waa shayga faraska iyo muxuu ahaa baqashi waxyaabaha lagu dacayo oo afka loo geliyo birta ah marka waxaad isku dacaya isku qabanaya isku xakamaynayaa aamus iwa sabri sabr iwa linqiyaad hogaansan ayuu isku xakamaynaya weyaan oo qacqacd iyo howsh baabkaa iska ilaalinaya muxuu u yeelayaa lima ruwiya shayga la wari ama xadiidka la wari awgii canhu nabiga laga wari sala allahu alayh waali wasalam waa bilmacna marka lafdigan lafdi hadda muxuu ahaa barbaaritaan kadib ku yeela kutubta uu u ixaaleeyey ma ahan weyaan imamka caleh raxmatullah laakiin macnihiisa ayaa muxuu ahaa macno saxa man taraka qof ka taga almiraa dooda ka taga wahuwa isagan muxiqun uu gar leeyahay bana allahu alla baa u lahu isaga beytan guri fii acla ljannati jannada meesheeda sare weyaan xadiidka imaam tirmidi ibnu maaja ay wariyeen oo anas laga wariyey marfuucan qeyb ka waxaa ka mid waman taraka almiraa qofkii ka taga dooda wa huwa isagoo garla bunya lahu waxaa loo dhisaa fii wasaiha ay fii wasai اljanna jannada bartamaheeda ayaa ilahay u guri dhisa subxaana wa tacaala xadiidkan waa xadiid xasana sida imaam alalbani caleyh raxmat ullah fii silsila saxiix uu kusoo saaray weeyaan marka qofka inuu muran iska ilaaliyaa loo bahan yahay faina dalika arrinka isaga qofka uu sabra ood waxaa weeyaan aamuso ayaa aqtacu goyn badan liintishaari alqadabi carada inay faafto wa abcadu fogaan badan can munaafarati alquluubi quluubta inay kala cararto kala tagta taas ayaa muxuu ahaa mxuu ahay ugu fogaan badan weyaan wayajtahidu wuu dadaalayaa kullun mid la arko min alxaadiriina dadka meesha jooga goobta jooga ka mid ah calaa tahaarati alqalbi qalbiga nadiifnimadiisa horaan u sheegnay xiqdigii xasadkii hilligii urkuhayntii waxyaabahaas oo dhan bannaankaa lagu sayri kuwaas waa la daadini wayajtahidu wuxuu ku dadaalayaa kullun mid la arka oo macalin ha noqdo amaba arday ha noqdo ama qof iska dhegeysan ha noqdo meel xaadirina kuwa muxuua duruusta xaadira ka mid a ah, calaa taharati lqalbi qalbiga nadiifnimadiisa lisaaxibihi qofka saaxiibkiisa uu nadiif u noqdo weyaan iyo khuluwihi kamarnaanti uu ka marnaada can ilxiqdi urkuqabad iyo utunakuqabad wa anlaa yaquuma waa inuusan istaagin oo boos booska uusan ka kicin u fadhiyo waxa lagu baranaya wa fii nafsihi naftiisana shayun shay u ahaaday minhu xaggiisa ka ahaaday weyaan oo ama shay aad qalbiga ugu hay qof lianna marka waad aragteen duruusta marka la dhegaysana qof ayaa waxaa laga yaabaa inuu hadal badyo oo darsigii hakadgeliya haasatan jaamacadaha iyo meelahaas oo munaaqashaadka iyo aad jaamacadaha marka wax laga dhiga oo kale ama laga dhigana waad aragteen baab sahlan maaha macalinku imaanaya oo iska soo fadhiisani darsiga inta badan wuxuu noqonayaa uun xiwaar intiisa badan saasuu imtixaanki si ay in yar ugu yimaada markaasay hakinayaan imtiaan wa arrintaa way dhacdaa marka dad baa waxay iska rabaa inay muuqdaanoo maanta laba iyo tobanka inuu wax yaqaano inuu isu muujiyo oo mas'ale kastaba nacam sheekh saas saas soomaha soo saas ma ahayn soo saas uma muuqata wahaakada mumaaraadka noocaas qofka inuu isku dhiba ma ahan weyaan ayb wakhuluwihi alla yaquum marka arrintaa dhacda marka waxaa laga yaaba ardayd inay qofkii qalbiga wax ugu qabtaan imtixaankan mxu istutuska badan ama noocaan ama qofkan waqtiga naga lumiyey arrinta ayada hadday kusoo gasho markiiba inaad halkii aad ku sayrto iskaga tagta ood qalbigaada wii ka saarta cafiso qofkii arintii aad mxu ka tagta weyaan nacam waidaa qaama hadduu istaaga min adarsi darsiga hadduu ka istaaga falyaqul ha yidhahda maa jaa wuxuu ku yimid filxadiid xadiidka ha yidhahda weyaan ducadii saxiixeeda weyaan subxaanaka allaahuma wabixamdika laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk kadibna imaamku wuxuu kaga daray faqfir lii danbii inahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant xadiidkaas waxaa weyaan qeybta hore waa qeyb saxiixa laakiin qaybtan dambe faqfir lii fa inahu laa yakfiru dunuub ilaa ant waxaa weyaan kudulistaageeda colays buu noqday qaybta hore ayaa marka aan qaadanayna insha allahu tacaala subxaanaka nasahnaantaada rabbiyow subxaanaka nasahnaantaada allaahuma allahyow wabixamdika mahaddaa lala qaba laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro lamana arka ilaa anta adiga ma ooyane astaqfiruka dembi dhaaf ayaan ku wa atuubu ilayk waan ku tooba keenaya saas ayuu dhahaya weyaan nacam arrinta waa kafaarat almajlis waxa loo yaqaano waa nabiga calayhi salaat slaam arrinta uu sheegay dadkii boos fadhiisto oo kadibna hugankooda iyo cantarbaqashkooda iyo waxooda u tirabata kadibna waxaa weyaan ducadan akhriyaan in rabbi subxana wa tacaala dembi u dhaafaa kadalika ciddii aanan dikri alla la imaan intay boos fadhiisaana booskii ku noqon doona utuna iyo muxuu ah muruga uu maalinta qiyaama ku noqon doona ayuu nabigeena cadey sal slm faqfir lii ilahi dhaaf faqfir idhaaf aniga dembi dembigayg inahu laa yakfiru ma dhaafa dunuuba dunuubta ilaa anta adiga mooyane intaas waxaa ku idlaaday bifadli min allahi caza wajalla waraxmati minhu kitaabkii ahaa tadkiratu saamici walmutakalim ilxaafid eh, badruddiin ibnu jamaaca caleyhi raxmat ullah wuxuu noo soo socday ilahi fadliga subxaana wa tacaala siddeed toban cashar ayaan galnay laakiin bil ayuu nagu qaatay weliba saddex maalmood mise afar maalmood haddii ay ka badneenba bil iyo todoba maalmood inay gaartaan waa laga yaabaa waxaan filaa beli saddex maalmood cafwan taarikh shan ayaan bilownay bishii hore caawan waa taarikh sagaal sooma waa bil iyo afar maalmood ishkaalka keenayna waad garanaysaan oo baaqashadii kitaabka marba haduu bato baabkiisu aad iskuguma toosaay ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasmaa ilxusna wa sifaati alculaa wixii aan qadinay oo khayra inaan ilaahay naga aqbalo noona barakeeyo wixii aan ku gafanayna rabbi subxana wa tacala inuu naga dhaafo cataraadkeena iyo mxuu aha turanturooyinkeena uu ilahay subxana wa tacala asturo kitaabkan tadkirat saamic lmutakalim oo alxaafid ibn jamaca aleyh raxmat ullahi uu alifay cidda loo alif waa annaga waa ragga dadka waxbara fii aadabi alcaalim ay almucalim waa qofka dadka waxbara iyo mutacalimka wax kan waxbarana weyaan labadaas ayaa loo alifay eh, insha allah sheekh eh, fadilat sheekh maxamed cabdiumar ayaa laga yaabaa inuu noo yimaada insha allah waan sugaynaa kelimo yar si uu noo siiyo aduu ilahi qadaro Eh, in sha allahu tacaala kelimada sheekha ka hore dhowr su-aalood ayaan insha alla weydiinaynaa eh, sheekha ayaana jawaaista insha allahu tacaala bixin doona hadduu qadaro eh, jaa waxay noqon doontaa kitaabka mashruucii amaba barnaamijka matuuni xadiid mustafa sala allahu alayh waali wasalam mustawihii labaad kitaabkii noo harsanaa oo alwaafi bima fi saxiixayn ahaa ayuuna noqon doonaa insha allahu tacaala saddex su-aalood ayaa la isweydiin doonaa saddexdaas su-aalood eh, qofkii ka jawaaba tiiba qofkii ka jawaaba insha allahu tacaala sheekha ayaa jaa-ida siin doona marka gacmaa la taagana sheekha isagaa dooran doona sheekha isaga ayaa dooran doona insha allahu tacaala isagaana bixini lakin su-aalaha anaa weydiini ayib eh, asilada aada bay u fudud yihiin oo wax culus ma ahan su-aasha koobaad waxaa weeyaan kitaabka wuxuu ka koobnaa shan baab baabka koobaad wuxuu imaamka kaga hadlay caleyh raxmat ullah fadliga cilmiga iyo ahlkiisa uu leeyay ayuu kaga hadlay adilo aada u badan oo kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nabigeena caleyhi isalaatu wasalaam kusoo aroortayna uu soo arooriyey iyo aahaarta salafka marka waxaan rabnaa arday ardaydii kitaabka la bilaabay tirlada dhamayst ka mid ah waxaa weeyaan noo aroorisa noo keenta daliil min alkitaab wa daliil min asunna xadiid saxiix ah iyo aayad qur-aan ah oo fadliga cilmiga iyo ahalkiisa uu leeyahay noo sheega ayaan u baahana sheekh mm-hmm magacaaga maxamuud cabdirazaaq nacam fadal sheekha wuxuu yihi wadaadku u akriyey qawl اllahi tabaaraka watacaala yarfac illahu اladina aamanuu minkum wاladina uutilcilmi darajaat xadiidkan wuxuu akriyey man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahara allahu lahu ariiqan ila aljanna ayuu akhriyey sheekh ayaa insha allahu tacala kolleyba sixadiisa iyo inuu ka jawaabin kale kitaabkitaabku yaal ku imtiaanaysaahakitaab ku yaal weyaan way ku taala labada ku yaala way ku yaalaan soo istaag marka maa sha allah maxamuud cabdirasaaq ayaa jaa-izada koobaad helay allah ku barakeeyo khamiisna waa loo baahan yahay marka iyo koofidii cawaan ka hadlaynay baaraka allah fiik insha allahu tacala kitaabka waxaa loo baahan yahay caw aad qaadatay ilaa aad ka dhamaana inaadan ka kicin meesha insha allahu tacaala eh, su-aasha labaad imaamka cali raxmatullah wuxuu soo arooriyey aadaab aada u tiro badan oo looga baahan yahay ardayga fii nafsihi naftiisa fii darsihi aw duruusihi maca shaykhihi wa qudwatihi saddexdaas qaybood ayaa hedan filayaa marka aadaabta uu ku soo arooriyey qeybta koobaad maca nafsihi ayaan rabnaa marka qof noo sheega laba aadaab oo aadaabta looga baahan yahay ardayga maca nafsihi ayaan u baahana naftiisa aadaabta looga baahan yahay naam inta baa ka taga sheekh mm, fadlan aw keliga a an yusaxixa caqiidathu أن يشتغل بالعلم طول عمري آه نعم آه. ما شاء الله ما شاء الله شيخ ninkan wuu ka jawaabay magaca naam soo istaag u sheeg wuxuu sheegay dadka wuxuu sheegay aadaabta looga baahan yahay ardayga markuu cilmiga baranayo inuu ku dhaqmo tan koobaad inuu caqiidadiisa saxa amaba inuu ikhlaas la yimaado tan labaadna waa inuu cilmiga intuu muxuu ahay nool yahay oo cilmiga ku mashquulsanaado tan saddexaadna inuu akhlaaq an yatasifa bimakaarim alakhlaaq dabci wanaag waa inuu kula dhaqda ardaydii iyo bulshadii aada wax la baranayay marka jawaabtaas waa jawaab sax sheekhana jasaku allah khayran uu mudan yahay magaca maxamed axmed eh, su-aal hal xaba ayaa harsan haddii aad inta damba tabarucan ka dhigayna ilaa todoba su-aal ay qoran oo waxba aan nagala rabin laakiin insha allah eh, in sha allahu tacaala intii wadatay jaa-izada hal su-aal baa u harsan khitaamu misqo marka mid adag ma ka dhignaa mid fudud baan ka dhigaynaa ta iyada waxay tahay kitaabka kitaabka hala rogo kitaabka dhanka kale hoosa loo rogay inta kitaab haysata ha rogeen ha gediyen iyo arin ha rogeen roga ma rogteen ish ma jiro ma la rogo dhankaan kor ma soo jira dhanka qoraalka hoosa loo rogay kitaabka aan hadda sideed iyo tobanka cashar ka dhignay ilahay una waafaji fadiila sheekh maxamed cabdi manaaw uu inoo jooga khatimkiisa ilahay noo baraka cumrigiisa iyo muxuuha wanaagiisa o dhanba magac ayuu leeyahy imaamku uu bixiyey magaciisoo muxuuha kamil ah iyo mualifka kitaabka qoray magaciisaoo dhammaashtiran goortuu dhintay iyo goortuu dhashay ay la socotay soo su-aal aada fudud maaha intana waxay ku yeelaan mataqaanaa qaybtaa kor ay ku yeelaan yan kor loo rogi dhammaan khilaafkaas kore ay ku yeelaan microfonka hana qaado magacaagana sheeg axsanta kaso hay hor u soc ma sha allah ma sha allah soo qow xasan cali xasan xasan sheekhana kitaabka warka iga fiiri marka eh, wuxuu ii sheegay cali xasan in kitaabka magaciisu uu yahay tadkiratu الsaamici wاlmutakalim fi aadaabi aw adabi alcaalimi wاlmutacalim labadaba way soo aroortay oo muxuu ahaa nusaakda qaarna sida u qoren qaarna saa u qoreen imaamkana magaciisu in la yihahdo alimaam badruddiin moxamed ibn ibrahim ibn sacdillahi ibn jamaca alkinaani shaafici weeyaan sanadku u dhashayna uu yahay sanadka lix boqol iyo soddon iyo saddexda hijrada nabigeena alay soddon iyo sagaalka hijrada nabigeena alayh salatu salaam geeridiisana ay todoba boqol soddon iyo saddeaad intaas ayuu sheegay sheekh masaxa sax way baarak allah fiik cali xasan isla marka jaa khitaamuhu miskun ayuu qaadanayaa kadibna insha allah kelimada sheekha inoo xigi doonta baarak allah fiik eh, sheekhaan kusoo dhaweynaya kalima insha allah inuuna yihahdo allah noo xudiy eh, bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilahay baa mahad iskale tabaaraka wa tacaala ina waafajiyey inuu si habsimale habsimi leh oo wanaagsan uu inoogu dhammaado kitaabkii ku saabsanaa aadaabta dalabka iyo cilmiga barashadiisa iyo akhlaaqdii aadaabta loo baahan yahay ruuxa cilmiga baranaya in laga helo ama ha noqoto alaadaab maca nafsihi ama maca shaykhihi ama maca yani rufqadiisa iyo suxbada wax la baranaysa ardada ama xataa maca rabbihi cilmiga aadaabtuna runtii waa cilmi muhim ah a'imadii selafku waxay dhihi jireen maadada cilmiga intaanaan baranin ayaanu waxaanu baranay aadaabta maxaa yeelay aadaabtu iyadoo ka turjumaysa akhlaaqdii nabigeenna sal alla alay wasalam iyo salafka ayay haddana waxay gundhig iyo furo u tahay cilmigan aada baranayso in ilaahay kuu barakeeyo inaad cilmigii ka run sheegto akhlaaqdaadii ka run sheegto dhaqankaagu ka run sheego maadadii cilmigeed baratayna ay noqoto maado quruxsan oo labis akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan iyo aadaab xambaarsan waxayna ka mid tahay asbaabta ay culimmadu yidhaahdaan laabudda lilcilmi min atalaqi cilmiga waxaa laga maarmaan ah inuu ardaygu sheekha toos uga qaato oo uu ka dhegaysto sababta waxay leeyihiin dhaqanka sheekhaaga darsiga ka qaadanayso akhlaaqdiisa iyo tawaaducdiisa iyo ikhlaaskiisa iyo aadaabtiisa aada indhahaaga ku qaadanaysa iyo la noolaanshaha taasaa marar far badan maadada cilmigaba laga yaabaa inay u dhiganto ama kaba muhiimsan tahay haddii uusan ruuxu sheekh yeelanin oo cilmiga uusan dhagaysi ku qaadanin uusan eh, sheekh ka qaadanin waa midkay a'immadu ka digi jireen oo ay dhihi jireen cilmiga ha ka qaadanin ruux waraaqa ka bartay saxafi bay dhahaan qur-aankana ha ka qaadanin ruux misxafka ka bartay labadoodaba laxni baa ka buuxa ninkan cilmiga uun kutubta ka akhristay laakiin aan sheekha u lahayna cilmigiisa laxni baa ka buuxa ama ha noqoto maadada uu bartay oo laxni ka buux ama qaabka uu u fulinayo u tadbiiqinayo ugu dhaqmayo laxni ka buuxa ha noqo sidaas daraaddeed inay arrintu cilmigu u baahan tahay talaqi iyo in sheekh loo yeesho waxaa daliilu ah diintan markii ilaahay soo dejinayey allah tabaaraka wa tacaala si toosa waxaa uga dhagaystay malakuljibriil malakuljibriilna si toosa waxaa arday ugu noqday oo ka dhageystay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebi maxamedna waxaa ardo u noqdoo si toosa uga qaatay saxaabadiisii saxaabadiina waxay usoo oo toos uga qaatoo la fadhiistay attaabiciintii wahaakadaa cilmigu sidaasuu ummadda kusoo gaaray wixii dariiqada aan ahayn oo marka iska xoogsiga ah oo nin tooxsiga ah oo iska qasbadshadoo leedafuulka ah wax wax kharibay waa khaasatan waayahan dambe oo baa la yidhaahdo internet iyo aafo laysku furay ee xataa kutubtii waraaqaha laga cilmigii waraaqaha laga baran jiray hadda waxaaba bedelayba keliyata wax weeyaan meel yar maad farta saaraysaayo waxaad rabtay waa kuu soo daadanaya waxay yidhahdaan culimmadu cilmiga aad far aad meel saartay kuugu soo daatay far aad meel saartayna wuu ku tagaa soo maa haddaad gogolka geliso ood masalo baadhayso masalada aad gogolka geliso oo aada dhag ka siiso wixii laga qoray buu kuusoo daadina markaad isha saa u mariso inaad intiiba tagto haddana maxay ku xidhan tahay ya mar labaad inaad un farta saarto soo maaha marka wixii farsaar ku yimid farsaar buu ku tagaa ya wa waa saas wey cilmiga marka rasmiga waa cilmiga dhegaysiga iyo musaabarada iyo mujaalasada iyo fadhiga iyo adkaysiga ku yimaada cilmigaasaa rasmiga marka aadaabta loo baahan yahay kitaabka aad ka qaadateen ad dhegaysateen in la tadbiiqiyaa loo baahanya waayahan waxaa inoo soo baxay oo inoo soo go-ay midho runtii khadhaarh badan dalabatulcilmi waxoogaa maadadii cilmiga ahayd wax ka yara garanaya laakiin aan akhlaaqdii culimmada lahayn aadaabtii iyo dhaqankii culimmada lagu yaqaana aan lahayn marka waa qaawanye ya waa taalibulcilmi waa nin wax jeedinaya waa nin dadka wax u sheegaya waa nin darsi akhrinaya laakiin markaad lafihiisa fiiriso waad u nixi ruuxaad akhrinaysa kaama muuqdo yani waxa wey waxad arkaysaa nin aalibulcilmiya oo cilmigii diinta ku dhex jiro qur-aanka iyo tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqigiiyo baranaya haddana afkiisa adinkiisa aad moodaysa ciyaal suuq aada moodayso ciyaal suuq isagiio ciyaalkaa derbiyada taagtaan waxba kuma kala duwana qaabku dadka ula dhaqmayo qaabku culimada ula dhaqmayo qaabku ardada ula dhaqmayo akhlaaqdiisa cibaadadiisa markaad fiiriso yani waxa wey waa derbijiif marka waxa waxaa soo saaray waa ardada aan cilmiga ka qaadanaynin culimada ka qaadanayn sidaas daraaddeed maadadani aad bay muhim u tahay in xoogga la saaro oo laga faa'iidaysto oo wixii la maqlay la tatbiiqiyo waa arrin muhima wa qodobka kale kaleen doona insha allahu tacaala inaan ee eh, salaaddii soo dhowaan iyadana tilmaamo majaalistan cilmiga iyo duruustan masaajidda ka socota in laga faa'iidaysto lacag ma ah waa bilaash jaamacadaha iyo madrasooyinka markaad tagto maadadan masaajidka laga akhrinayo in ka yar baa lagu akhriyaa kitaab la yidhaahdo muxuu ahay eh, eh, mukhtasaru muslim ama mukhtasaru lbukhaari ama labadoodiiba meel la laysugu geeyay ama kitaab usuulfiqiya ama kitaab mustalaxa oo inta laga bilaabo ee bismillaahi laga bilaabo khaatumada lagugu geynayo waa duruusta masaajidda xalaqaadka wa jaamacada iyo masaadirta iyo madaarista waxoogaa yaroo goosgoosa lagu siinayo furayaashaa laga soo qaataa cilmigii oo kaamil oo meesha lagu bixinayo oo bilaasha haddaad jaamacad u tagto lacag baa lagaa qaaday haddaad madraso tagto lacag baa lagaa qaaday waa in lagu ogolaado tan uma baahan soo ma war kitaabkaaga soo qaado ardada dhinac ka soo fadhiiso laakiin caadatan baa aadamuhu wuxuu yaqaanaa wixii bilaasha ya wixii bilaasha lama jeclo sheekh aadan hadda waxaan dhihi lahaa ardada qor oo lacag ha laga qaado ya waxaa laga yaabaa or darsi lacag le baa laga qaadaya lagu ahrihaya intaa inay dad badan usoo raacaan wixii lacag lagu bixinayaa qaali ah marka duruustan bilaashka ah in laga faa'iidaysto oo la fadhiisto ilaahay amarkii wax la yaab kale wuxuu yahay inta hadda masaajidkeena dhisnaa oo taqriiban eh, waqti aada u dheer ah soddon iyo sano ku dhow rag baa masaajidka ag joogay oo ganacsiga ku ag lahaa masaajidka sigiska bilowgii ilaa hadda ag jooga ku tukada salaadaha jamaacada ah laakiin maalinkii masaajidkan la dhisay ama uu halkan yimid ilaa maalinka maanta hal mas'ala uma kordhin masaajidkana maxaa duruus lagu akhriyey maxaa xadiis lagu akhriyey maxaa caqiido lagu akhriyey maxaa tafsiir lagu akhriyey intaa lagu akhrinahay wuu ag taagnaa soo maa ilaahay amarkii ruuxa noocan ofsoo kale ah waxay u badan tahay inuusan fitno ka badbaadin leanna marka cilmigii oo bilaasha ku ag yaallo adiguna aad ka wareegaysanayso ilaahay tabaaraka wa tacala waa ku ciqaabaya fitan iyo balaayo kalea lagu gelinayaa hadda goor baa waxaa la ii sheegay nin masaajidka agtiisa ku ganacsan jiray oo masaajidka hortiisa wakhti dheer oo darsi masaajid ka socda weligii aan fadhiisan baa maalinkii dambe qolo takfiir ah baa usoo dhuumatay isagoo miiskiisii haysto oo meeshuu ku ganacsanahay baa takfiir laga dhigay markii horeo masaajidka salaad unbuu usoo galahaye salaaddiina wuu kala cararay ma gaalaan la tukan buu soo istaagay maxaa ku dhacay ninkaas mataqaanaan meesha laga haleelay waxaan isleeyahay meesha laga haleelay waxa weye intaasoo sano oo masaajidka dadkii ka soo baxaya aad ka ganacsanaysa maadadii cilmigii ka socdayna aadan ka faa'iidaysanaynin natiijadiisu waxay noqotay in ilaahay ku fidneeyo marka waxaan leeyahay niman yahow uma latus'alunna yowma idin can innaciim nicmadan bilaashka ahee qaaliga ah waa la isweydiin doonaaye culuumta masaajidda ka socota ha laga faa'iidaysto oo duruusta ha la fadhiisto oo waqti ha lagu bixiyo dad baa ka aflaxay oo culimo ku noqday oo jaamacada ka baxay oo maanta ummadda meel muxuu ahay ugu jira oo lafihiisiin anfacay dadkan anfacay inta kuwaasi halkaa gaadhahayeen adigu meelahana taagtaagnay baladu sidhe waa imtixaan waa marka aynu ka faa'iidaysanno oo yaysan inugu dhicin xadiidkii nabigeennu ka sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxiixu bukhaariga nebigu sal alla alay waslam xalqa fadhiyo saxaabadiisa la fadhiyo masaajidka oo dabcan wax u sheegaya ayaa waxaa soo maray saddex nin baa masaajidka soo agmaray saddexdii nin mid uu iska sii socdayoo maba soo leexaninba labana way soo galeen labadii soo galay xalqadii loo fadhiyey ayuu mid wuxuu ka helay meel bannaan meeshii buu soo galay fadhiistay midna xalqadii loo fadhiyay buu meel ka waayo xalqada gadaasheedu iska fadhiistay saddexdii ninbuu nebigu faalleeyey sal lla ly slm arrinkoodoo wuxuu yidhi nebigu sal alla lay wasalam kan safka meel ka helay xalqada meel ka helay soo dhowaaday ilaahay baa soo dhoweeyey nabigu nebigu sal lla lay wuu soo dunmay isagana ilahay baa soo dumay kaa xalqada gadaasheeda fadhiistay istaxyaa fastaxya allahu minhu waa xishooday dadka inuu cidhiidyo iga durka yidhaahdo cilmigii iyo kafaa'iidaysigiisiina waa soo fadhiistay isagana waa xishooday ilaahay baa ka xishooday ninkii aan cilmigaba kusoo leexanine banaankiisa iska maray nebigu wuxuu uhi sal lla lay wasalam acrada fa acrada allahu canhu hadduu cilmigii iyo khayrkii ka jeesaday oo iska danaystay isagana ilaahay baa ka jeesaday waay war intaad meelahan taagtaagantahood fadhi kudirir iyo taagni kudirir aad ku jirto bayn alcishaa'eynka halkaa saace dirsiga la akhrinayo inta masaajidka laga dareero meel fog la gaadhi maaye baa meelahan la taagtaagnaana lugihii way daaleen waa rafaaday dembi buu soo kasbaday muddadaa uu meesha joogay meel uguma xisaabsanaa isagoo daalan baa salaada cishaha la soo geli ilahna idinku dhaariyay bal maxay ku haysaa hadduu fadhiisto masaajidka iska fadhiyo ajirna waa u socon lahaa malaa'igta u ducayn lahay ilan ruuxu markuu salaada tukado meeshuu salaada ku tukaday intuu fadhiyo malaa'igta u ducaynaysa allahuma qfir lahu allahuma arxamu ilaah u dembi dhaaf ilaah u naxariiso xalqada uu fadhiyo waa xalqad dikriyo sakiinadii iyo xasiloonidii iyo naxariistii baa daboolaysa nasiinuu ku jiraayo waa fadhiyayo uma taagna laqwi kuma jiree cilmi buu dhegaysanaya waa faa'iidaysanaya intaasoo dhan intaad ka tagto meelahan inaad taagtaagnaato salaada ku sugto sheeko iyo fadhi kudirir iyo taagni kudirir nimayahow warkaasi wasaxsan maaha culuumta masaajidda ka socota halaga laga oo hala fadhiisto oo halaga laga aflaxo oo ha laysu diyaariyo insha allahu tacaala inuu ruuxu wax kororsado naftiisa hormariyo tatwiiriyo wax u kordhaan insha allahu tacaala aynu isku dayno haddii alla idmo darsiga kale iyo kitaabka kale sheekhu bilaabi doono khayr allaha siiyo musalsalkii uu soo waday oo xadiiska ahayd oo kitaabka aadaabta uu dhexgeliyay ayuu inoo sii wada shoonaada insha allahu tacaala kitaabka hadda jawaa-is ahaan loo siiyey raggii su-aalaha ka jawaabay oo muxuu ahaayey alwaafi bima fi saxiixayn waa kitaab axaadiistii bukhaari iyo muslim ugu muhiimsanaa lagu ururiyey labada kitaab ee axaadiista ugu weyn ugu muhiimsan ugu saxiixsan bukhaari iyo muslim axaadiistoodii intii ugu muhiimsanayd buu kitaabka ku ururiyey marka kitaabka wey kitaabku doctoorku insha alla inoo bilaabi doono waxaan dhihi lahaa kitaabka hala la raadsado darsigana ha laga faa'iidaysto kutubta musalsalka axaadiista ana insha allahu taala si wanaacsana looga faa'iidaysto aakhiradeenna iyo adduunkeennaba dan baa inoogu jirto jazakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jazakumullah khayran sheekha ilaahay cimrigiisa eh, kitaabka waxaan bilaabi doonaa oo ilaahay subxana wa taala inoo yasaan rajaynaa sabtiga ku aadan toban iyo todobada eh, bisha labaad waa toban iyo laba maalmood markii maanta laga bilaabo insha allahu kadib kitaabkana nuska nusadiisii waa la waayey sacuudiga amadan waa laga soo waayey eh, qolya lubnaan ayaa waxay yihah waa keenaynaa maktabadana waa la wada waa la waayey kadibna qolihii lubnaan sacuudiga u direen sacuudiga yaa la geeyey markii kortoomada furan waxay noqdeen kitaab kitaabka loliyo xayaat saxaaba waxay qasab noqotay marka in lubnaantii lala xiriiro oo muxuu ahaa kitaabkii diyaarada lagu soo qaado la keeno boqol nusqa ayaa lasoo helay boqolka nusqa insha allahu tacala maktabadaan sigiiska qeybtan ayay insha allahu tacala berri subaxda ka bilowda laga heli doonaa halkaas insha allah laga gaaro khaasatan ardayda mutadimiinta ah ha ka gaareen insha allahu tacaala runtii dhib uu noqday dhaanayo intaas waxaan soo weyna laba bilood io barka wax ka badan ayaan hadda joognay intaa kitaabka la sugaya xataa kitaabka angi nagu qasbay marka sahar la soo jazakumullah khayran wasalam